bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa alihi wasaxbihi walaa ama bacd weli kitaabkii minhaaji lusuul ilaa cilmi lusuul baabkii horeeye muqadimaadka habaan ku jirnay fasalkiisii saddexaad ee u dambeeyey fasalkaasi wuxuu ka koobnaa toddoba mas'alo mas'alada shanaad baynu joogno cashirkeennu ka bilaabanayaa almas'alatu alkhaamisa mas'alada shanaad wujuubu shayi yastalzimu xurmata naqiidih liannaha juزءu fadaalu calayhi yadulu calayha biاtadamun mas'aladani waxay ku saabsan tahay oo looga hadlayaa su-aasha ah ma su-aal baa marna loo dhigaa marna isagoon su-aal ahayn oo la jasminayaa loo dhigaa hal ilamru bishay nahyun can didihi de sharcigu wax ku amro waxa kalama kaa reebay mas'alada weeye mas'alada laga hadlayo bimacnaa lafdigan dalaaladiisa amarkiihi salaada tukan lagu yidhi ha tukaninna maka ka midba halkaabay halkaasay isku qabteen mid macno ahaan la yskuma hayo in wixii sharcigu samee ku yiri ka tegitaankiisa uu dembi yahay layskuma hayo laakiin lafdigani amarka ah dilaala lafdiya ma leeyahay oo dida alma'muuri inuu manhi yahaya lafdiya miyaa dilaaladu mise waa macnawiya mualifku halkan wuxuu ku tegay isagu iyo rag lamid a ah inay amru bishay nahyun can diddihi lafd dilaala lafdiyata tiibuu rabaa haddaba inuu doodiisa soo bandhigo seebay dilaala lafdiya ku noqotay siduu rabaa inuu soo bandhigo haddii lafdiga amar laga cabiro iyo wujuub haddii laga cabiro natiijada isku mid waayo marna amar bay ka cabiraan marna wujuub bay ka cabiraan wujuubu shayi shayga waajibitaankiisu yastalzimu wuxuu laasiminayaa oo macnihiisa ka mid noqonaya xurmatu naqiidihi wujuubka wixii naqiidkiisa ahaa oo ka tegitaankiisa ah len wujuubku waa lusuumu اlficli baa naqiida buu laai xurmata naqiidihi naqiidoo tarki inuu xaaraam yahay buu laaziminayaa sida uu u laasimiya waa sidee liannahaa xurmadu liannahaa naqiidkan xurmada keenaya ee xaaraantinimoobayaa jusuhu jusu lwujuub waay wuxuu le masalada waa wujuub markaan nidhaahno ama alab kawaajibkaa markaan ka hadlayno maxaa dalab waajiba marka la yidhaahdo laba juz buu leeyaho murakab min juz-ayni waayo dalabu alficli waalmancu min atarki waay buu ka kooban yahay salli marka lagu yidhaahdo mar wuxuu kaa dalbanayaa lafdigaasi inaad samaysoo tukato isla markaana wuxuu kaa dalbanayaa inaadan ka tegin marka wujuubku waa xaqiiqa murakaba min juz-ayni way طalabu اlficli wاlmancu min atarki haddaba طalabu lficligiina wujuub weeye mancu min atarkina naqiidkii wey xaqiiqaة اlwujuub marka waa xaqiiqa murakaba labadaa jus ka kooban shayguna wuxuu gaax dhabtiisu ay timaadaa markii ajzaadiisu ay kaamil yihiin kownuhu jus-iyada uu ku tusayo calaa alab dalabi اlficli waa juz wujuubkii ka mid a mancu min atarkina waa juz wujuubkii ka mid a labadaa middood haddii la yidhahda dilaaladu waa tadamun labadoodu markay is yimaadaanna dilaaladu waa mutaabaqa wa calayhi lafdigani markay labada juz kaamil yihiin wujuubku dalabu lficli juska iyo mancu min atarki markay wada socdaanna dilaalatuhu cala alwujuubi waa mutaabaqa dilaalatuhu cala altarkina cala almanci min altarki oo taxriim ahna waa tadamun waxayna ka timid inay xaqiiqada wujuubku murakaba min jus-eynita masaladaasuu rabaa inuu kuu qariro marka wuxuu ihi wujuubu shayi shayga waajibitaankiisu yastalzimu wuxuu laaziminayaa xurmata naqiidihi naqiidkii xaaraantinimaysaoo tarku lwujuuba liannahaa xurmadaas naqiidka ee manc min atarkidihi juzuhu juzu lwujuub waaye xaqiiqadiisii murakabay labadiisu mid ka mida way fadaalu ka tusay calayhi cala alwujuubi yadullu wuu tusayaa calayhaa cala alxurmatina bitadamuni buu kugu tusayaa ra'yigaa mualifkeenu qaatay fuqahaa culama usuuliyiinta qaarkood waxay ka soo guuriyaan akthara asxaabi shaaficiy khilaafan lilmu'alif oo isagoo cagsigeed ka soo guurin doona waana ra'yiga ay ku tageen fakhridiin iraazi iyo atbaacdiisa sayfiddiin alaamidi iyo rag badan oo lamida ah. sidaasay ku tageen oo dilaalada amarku iyo wujuubku annahyi can didihi taxriimka uu kutusaya waa dilaala lafdiya farqigu muxuu yahay u dhexeeya midna waa mutaabaqa midna waa tadamun qaalat ilmuctasilatu waxay tiri iyo wa akharu asxaabina asxaabta yada shaaficiyada badankood iyagu waxay dhaheen akharu asxaabi shaaficiyati maxay qabaan waa la isku khilaafsan yahay qoladii hore ee ra'yigaa qabtay ee taqriirinaysa qaarkood waxay kasoo guurinayaan inay akharu shaaficiya qabaan sheekhuna laakiin akharu shaaficiyi inta muctasiladii israaciyo waxay dhaheen buu yidhi almuujibu kan waajibiyey ee waajibka dalabkiisa ka yimid dalbay qad yakfulu inuu halmaansan yahoy maskaxdiisaba ka baxsantahoosan ku baraarugsanayn baa dhici karta can naqiidihi naqiilkiisa markuu waxaan samee ku leeyahay nahyu can diddihi inuusan kuwa baraarugsanayn baa dhici kara wa calayhi hadday dalaaladu lafdiya tahay uu ku baraarugsanaan lahaa waana ikhtiyaarka ghazaali iyo imaamu alxaramayn iyo rag lamida markaasaa rag si fiican u kala jaben kibaartii ashaaciradii iyo shaaficiyada u kala jaben masaladaas ayb labada madhab haddaad kala ogaatay qoladan waxay yidhaahdeen ku celleeyeen inayna dilaala lafdiya ahayn waxaad ku garan qofku intuu wax amro muu naqiidkiisii madaxiisaba uusan usan ku jirin baa dhici karta hadaa wuxuu daliil u yahay inuuna nahyi cadiidi ahayn buu daliil u yahay qulnaa waxaan idhi laa ay laa nusallim inuu halmaami karo madaxiisa kaba bixi karto manaa aljawaabu min wajhayn wey ama fii maqaamayni marna waa manci marna waa tasliim jadalku saa waya doodiisu marka hore horta waa inaad tiraahdo waxaad sheegtay kuguma waafaqin oodan isdhiibin hadduu in uun suuragal kuu tahay meelaad ka yargalgalata haddii inuun suuragal kuu tahay marka labaad marka kaba dhigtaada sa haddaan ogolaadaba iyadana jawaabtaasaan bixiya inaad tirahdo way isxoogeynayaan hadhow way isxoogeynayaan marka marka horena waa la galgalanaya wuxuu ku leeyahy laba jawaabood baan bixinaynaa jawaabta hore waa manci horena waa calaa taqdiiri tasliim kow qulnaa waxaan idhi laa laa nusalimu inuu hafla ay kaga dhici karto oos halmaamayo maxaa yeelay sidaasnu halmaamayn fa ina alijaaba waajibin biduuni lmanci iyadoo la iska reebin min naqiidihi naqiidkadoo tarkigiia muxaalun mustaxiil wey siiqo aad ku amrayso xaqiiqa murakaba ah juz inaad xasuusnaato juskii kalena aadan xasuusnaanin mustaxiil weeye dheh waajibinta lafteedaaba xurmatu naqiida marka xaqiiqadii murakabka ahayd baan isticmaalayaa qaybna waan xasuusnahay qaybna ma xasuusni maskaxday kuma jirto mustaxiil weye dhehna naga daayde waxaa yeeli waxaan ka yeelana maahane wejka haaniga sallamna wa in sullima haddiiba la sallimo inuu khaflad kaga dhacdayo talabulficligii maahane mancu min atarkigii ay madaxiisaba ka baxday fa manquudun waxaa lagu burinayaa biwujuubi almuqadima muqadimada waajibkeedii maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibun baan soo niri muqadimada qofka waxaan waajibiyee ku faray ee ku amray yumkinu an yakfula canha walaa yanfii xurmata tarkiha laa yamna xurmata tarkiha isagoo haafil canhaa ah bay xaqiiqadeedu waaqica noqon tan lafteeda haddii inghafala canhaa laa yamnac inay taxriimkii tahay oy kelimadii lafdigu faa'iideeyo isaga haddii uu xasuus ahaan ka baxday inuu faa'iideeyo diidi mayso sida tan muqadimadaaba isagoo halmaansan waajibkii uu amray wax kale inuu waajibiyo aynan u diidin una keentay bay tanna u keenaysaa marka talaasum kama dhexeeyo inaynan xurmo faa'iideynin iyo inaad khaafil tahay talaasum kama dhexeeyo naqdigaasaa ku yimid suura annaga iyo idinkuba inuu halmaami karo nahyigiina ay faa'iideynaysa isagoo halmaansan baa meesha taalla hadday suuradaa taallana wixii aad keenteen ee maanic weeye aad tiraahdeen nuqida irdaa ka baxa wey marka halkaasu doodiisi ka dhacay almasalatu saadisa masalada lixaad idaa nusikha alwujuubu waajibka haddii la nasakho baqiya aljawaazu baa harhaya khilaafan lilghazaaliyi baan khilaafaynaa masaladan si kalena waa loo yidhaahdaayo idaa baطala alkhusuusu baqiya alcumuumu hal mid marka inteedan hoos inaan sii akriin hal mid oo hadalkan ku salaysan yahay fahma wujuubku laba macnuu wataa waan soo marnay طalabu اlficli iyo walmancu min atarki hadda laakiin halkan markaan joognaayey laba ma macno kaluu leeyahay wujuubku wujuubku labuu wataa alidnu biاlficli wاlilzaamu bihi qeybta dalabka labadaasi ka koobanta in lagu ogol yahay inaad samayso iyo in lagugu qasbay qasabkii haddii lagaa daayo ogolaanshihii ma jiraya halkaa wey mise qasabkii haddii meesha ka baxo ogolaanshihiina way ka bixi meesha haddaba erayga wujuuba waxay u isticmaalaan acamu min alilzaami baa hadda loo isticmaalayaa waxay leeyihin wujuubku alidnu bilficli waziyaada wey oo ilzaamkiiah haddii ilzaamkii la nasakho juz ahaa juskii kalee jawaaska ahaa ma soo hadhayaa oo idankii caamka ah ma soo hadhayaa idankii khaaska ahaa oo ilzaamka ah haddii la nasakhay idankii caamka ahaa oo manduubkii iyo mubaaxii iyo makruuhiiba ku jiraan ma soo hadhayaa waxaa laga hadlaya mid ku baraarug naskan naasikha ah ee waajibka nasakhay haddii uu xukum kaleo axkaamtii khamsadaa caddeeyo dee xukumkaasaa la qaadan laakiin waajibkii baa la nasakhay wabas waa laga aamusay waxay leeyihin aan talaasum ka dhexaynin oo haddii waajibkii la nasakho jawaaskii miduu ka noqdaba hadduu cibaadaad yahay istixbaab buu ahaan hadduu mucaamalaad yahay iyo nolosha kale mubaaxaad iyo makruuhaad bay noqon qaraa-inta kale hainoo dambayso laakiin idankii caamka ahaa ee in la samayn kara ahayd ma jirayaa mise qaybtii ilzaamka ahayd haddii meesha laga saaray idankii oo dhanna uu ka baxayaa min hunaabay bahashan ka gashay idaa baطala alkhusuusu hal yabطulu اlcumuum khusuuskii ilzaamkaa haddii la nasakho buro meesha buro amaba mumkinu lwuquucu noqon waayo mumkin lwuquucu noqon wax dhici kara uu noqon waayo limaanicin kii kale cumuumkahaa ma gelayaa masaa'il badan si aad usii sawirataan doodda waxay tahay aan amhilo fiqiga keeno salaaddii duhur oon waktigeedii gelin baad mooday inuu galayoo allah waa ka barbaatir waad xidhatay dabcan duhur ma guntami karo limaanic cadami dukhuuli اlwaqti laakiin idanka caamka ahaa ee salaad hal yancaqidu naflan axrama biاlxaji fii gayri ashhurihi ixraamku waa caam kownuu xajanna waa wasfi khaasa laa yumkin an yancaqid xajki lianna waktigiisa lama gaarin hal yancaqidu cumratan hal idaa batala اlkhusuuصu baqiya alcumuum jawaabtaad ka bixisaad laa iyo naca masaladan kaga bixin masaa'ilka saas oo kaleeto oo fara badan baa qaaciidadan hoos imanaya masaa'ilka soo gelaya waxaa ka mid caashuuraa waajib bay ahayd nusikha alwujuubu fa baqiya alistixbaabu dood waa iman kartaa ah lidaliilin khaasin buu istixbaabku u baaqi noqday masaladaana maxalu nisaac ma ahayn waxaan rabay inaad suuraysataan meesha masaa'ilka soo gelay iyo qaacida la ysku haysta ayib haddaba hadda dhegeyso idaa nusikha alwujuubu wujuubkii ilzaamka ah haddii la nasakhay khaasiyadii ama juskii ilzaamka ah haddii la nasakho baqaya aljawaazu jawaaskii iyo alidnu bilficlidii caamkahay way harhaysaa khilaafan lilghazaali maxaad deliishateen marka ghazaali wuxuu deliishaday waynoo iman doonaa calaa shakli ictiraade idinka maxaa u daliila waxay dhi lianna daala lafdiga tusay cala alwujuubi wujuubka yatadamanu wuxuu kulansaday aljawaaza banaanaanshiya alidnu bilficli buu kulansaday wujuubku wuxuu ka koobnaa laba jinsi iyo fasal buu ka koobnaa sulamkiiyo soo akhriya idin wey mucarifun ilaa halaahatin qusim xadun wa rasmiyin wa lafdiyin culim xadkun wuxuu ahaa falxaddu biاljinsi wa faslin waqaca macno caamoo afraad badan ay wadaagaan iyo macno khaas hoos hoosgelaya oo ay gaar la yihiin waxaan leenahay aljawaaz aw alidnu bilficli waa jinsi macno caama wey waxaa soo gelaya waajibkii manduubkii makruuhi iyo mubaaxi kownuhu laaziman uu yahayna waa fasal iyo khaas ahoo saaraya saddexdii kale oo wujuubkii baaqi yeelaya saa darteed dalabul wujuubkii wuxuu ka kooban yahay jinsi guud oo idni bilficli oo caam ah iyo fasal khaas khaasahoo ilzaam ah haddaba fasalkii khaaskae ilzaamka ah haddii la nasa lafdiga ku tusay ilzaamku intaan ilzaamka la gaarin macnaha guud ee jinsigae idinka caamkaana waa ku tusay lianna daala lafdiga ku tusay cala alwujuubi wujuubka ilzaamka ku tusay yatadamanu wuxuu kulansanayaa aljawaaza idan caam ahaa buu kulansanayaa idankii caamka ahaabuu qayb khaas ka sii a yahay wujuubku wannaasikhu naasikha wujuubka qaybtaa nasakhee baabi'iyeyna laa yunaafiihi idankii caamka ahaa ee baaqigii jawaaska ahaa ma diidayo fa inahu shaniga yartaficu lwujuubu wujuubku wuxuu kor noqdaa biirtifaaci almanci reebiddii inay kor noqotay min atarki ka tegitaanka jusul waajibka soomaynaan dhihin dalabu alficli walmancu min atarki waay mancu min atarkigii haddii la ilqeeyo dalabkii ah baa hadhaya dalab oo bimacna alidni ah baa hadhaya kaa caamka ah bay soo gelayaan manduubkii iyo makruuhii iyo mubaaxi kadib xasabal qaraa'in baa loo kala rajixe laakiin idanka caamka waa harhaya lafdigaana ku tusay idan caama iyo ilzaam khaas ilzaamka khaaskaa ah wuxuu ka koobnaa ilzaamu اlficil طalabu اlficli walmancu min atarki mancu min atarkiga haddii lambaa la nasakhay lafdiga naasikhi kaasuu nasakhay maadaama mancu min atarki la nasakhay alidnu bilficliga oo dalabka guud soo gelayay iqtidahana soo gelaya manduubkii mubaaxana iyo meelun laga gelin doono qaarkoodna geliyeen way soo haraysaa haddi halkaa dood baa laga keenay doodani waa dood qadiya mantiqiya ah asalka doodanina qaacide ibni sina leeyahay bay ka soo farcantay baashu meelo fogfog inay la sii gelaysaa maalin maalin ka dambeeya way sii durkaysaa waxyaabahan xuduudda ah iyo aktharka horta fuqahada iyo usuulka iyo culumu shariicada waxaa la isticmaala tari tacaariiftooda waa rusuum iyo xuduud ma aha aktharka waxaa la isticmaala waa rusuum iyo xuduud maaha xaddu jinsi caama iyo fasli khaasay ka koobantaa markay taamta markay xad naaqiso tahayna fasalka khaaska ah keliyay ka kooban hadday sifaad iyo caradiyaad iya soo galaan iyo khaasiyaad midaad tiraahdaba rusuum bay noqotaa haddaba hadday fasal iyo caradiyaad israacaan ama jinsi qariiba israacaanna taam baa la dhaha rasmi taam haddii kalena calaa kulli xaal meesheeda baad ugu noqon doontaa xaddu haddaba qadaaya alcaqliya mantiqiya markay tacriifiyaan jinsigii guud iyo fasalkii khaaska ahaa haddii fasalka la waaye batala alxaddu kulluh ma kala hadhaan qaacidadaasu ibni siina leehay manaatiqadii isagana maxaa la yihahdaa ibn sina y mucalim اlawl waa aristo mucalim athanina farabi wey isaga asheikh الra'is baa la yihahdaa ibn sina fi cilmi manaatiqadii marka la yimaado asheikh الra'is baa la yihahdaa laqabkaasuu yihio laguma qabsaa lagama daba tago raggaasi waxay sheegaan aristo iyo farabi iyo mucalim thani iyo ibn sina iyo fii qawaacidda culumta mantiqan iyo ragga dambe aada ugama daba hadlaan meel meelahan wax kasoo soo tuurtuuraan iyo ictiraad yar baa jira waxbaan yar goconayaa maahane raggaa looga daba hadlin wey isagu wuxuu leeyahay marka jinsiga caamka ah haddii fasalkii khaaska aa buro aljinsi alcaam kullu saas darteed wuxuu leeyahy haddii fasalkii khaaska ahay ilzaamka a la nasakhay dhammaan waa la wada nasakhay bay keenaysaa tiibuu soo xigtay oo qiila waxaa la yidhi ictiraad ahaan aljinsu jinsiga caamkiihi yataqawamu wuxuu ku taagan yahay oo jiritaankiisu ku xidhan yahay bilfasli fasalka ilzaamka ee khaaska ah hataa ku tacriifintiisa fa yartaficu jinsigii waa meesha waa ka baxayaa waa kor noqonayaa biirtifaacihi fasalkii khaaska markuu kor noqdo makaa kaa hadhi karaan fasalka khaaskaa hadhi kara jinsigu hadduu irtifaaco laakiin fasalkii khaaska ahe oo meesha ka baxay jinsigii guud ma jiri karo saad waayo jinsigani wax badan buu ka dhexeeyaa xaqiiqada meesha taalle la nasakhay murakabadan ay ahayd min aljinsi waalfasli hadduu juz burana juska kalena waa la burayaa halkaasay dheheen kanna waa gediye jawaab buu keenay marka annagana qulnaa waxaan nidhi waynu ku jawaabnay laa laa nusallimu oo wuxuu leeyahay qaabkee u buray intaan sii jilciyo wuxuu yidhi jinsigan jiritaankiisa fasalkana cila u ah ciladu ah haddiiba ciladii mu'ahiradahayd meesha ay ka baxdana wixii o dhan meeshuu ka baxayaa kani wuxuu ku leeyahay laa ay laa nusallimu inuu fasalkani cilo u yahay jinsiga lam nusallim oo ma lam nusallim maxaad uga jeedaan haddaad tiraahdo wuxuu ku leeyahay jinsiga iyo fasalku waa laba cillo mid walbana sideeday taahiir u leedahay mid hadday burto ta kale inay burto ka laasimi mayso jinsigunusan cillo ahayn fasalkuna cillo yahay lam nusallim ama qaar waxay u dhigayaan markay fasirayaan waxaa ay laa nusallimu waxaan uga jeednaa waxaad ka hadlaysaan waa cilalkii caqligaha waxanna waa axkaam sharciya axkaam sharciya ana wujuub iyo jawaas iyo cilal isuma noqoto leanna cilal hadday isugu noqoto qidan bacdihaa wa xuduudu bacdihaa baa ka dhalanayso cilla iyo macluulku waa inay kala horeeyaan waa lagu xukumo sharci oo calaa qadami lmusaawaada kan jawaaska guuda iyo kan khaaska ee wujuubkaha ah. cilo isuma aha waayo cillo hadday isu noqdaan mas'aladii alaxaadiu tacalluq aan kusoo marnay baa ka dhalanaysa xukumkii waa wada qadiim kanna waa qadiim kanna waa qadiim wاlqadiimu laa yuahiru fi اlqadiim adoo halkaas baa la isla sii galay jawaab labaad wa in sullima haddii inuu cilo yahay aan sallimno wuxuu leeyahay ma sallimayno irtifaacu haada inay ka laazimaysa irtifaacu haadaa baana sallimaynin fayataqawamu wuxuu ku istaagayaa buu yidhi bifasli cadami اlxaraj waajibkiibaa si kale haddana erey kalaa lagugu dhigayaa markii la rabo wax in la sameeyo iyadoo wujuubkii laga hadlayo baa marna dalabulficli lagu dhihi marna erey kalaa la adeegsan waxay dhaheen waajibku labuu ka kooban yahay hadday maxaan soo nidhi dalabulficli mancu min atarki soo maha lafdigii manci dalab baan bedelaynaa <laughs> waxaan isticmaalaynaa mancu min atarkigii alxaraju calaa tarki baan dhahaynaa soo natiijada isku duud maaha almancu min atarki iyo alxaraju calaa tarki tii aan lahayn dalab lficlina cadamu lxaraji cala alficli oo jawaaskii caamka ahaa wey jinsigii cadamulxaraj buu noqon dhinacan cadamulxaraj baa tiilay marka fasalkaasi oo ah jinsigii caamka ahaa ahaayoo idanka iyo jawaaska ahaa bedelkii ahaa almancu min atarkigii waxaa bedelaya markii la nasakho cadamu alxaraji cala alficli baabooskiisii buuxinaysa jinsigii caamka ahaa ee idanka jawaaska ahaa iyo fasalkii baxay oo manciga ahaa markii kan uu bedelana bay sheekadii waa dhammaystirantao midun baa baxay wasfi wasfi baa soo galay marka maxaan meesha haynaa idankii caamka ahaa oo jawaaskii ahaa iyo cadamu lxaraji cala alficli alxaraju cala tarkidii baan cadam ka hormarinaynaa cadam alxaraji cala alficli nasakha cadam ulxaraj inay tahay cala alficli xageen ka keennay naasikhaan ka faa'iidaysanay markii wujuubkii la nasakhay xarajka cala tarkiga ahaa la nasakhay cadam ulxaraji bay noqotay haddaba cadamulxarajkii iyo jinsigii kore isugee way dhammaystirantahay jinsigaa fasal baan haysanaa wey marka irtifaac irtifaac ba ka laazima mesha ka baxa wixii had haddee mantiqiyo wixii gashay waxaan jirni muxuu ka hadlaya inaad dhahdan waa laga yaaba calaa kulli xaal almasalatu asaabica masalada toddobaad alwaajibu waajibka laa yajuusu ma banaana tarkuhu in laga tago lianna waajibku waa murakab min juz-ayni طalabu اlficli wاlmancu min atarki soo intaan caawo dhan maynaan soo lahayn haddaba xaqiiqadaa murakabada ah waxay keenaysaa waajibka inaan laga tegi karin soo xaqiiqadaa hadday musallamo tahay in hadda la soo celiyoo la keena maxaa keenay qolaa yidhi waajib waa waajib laga tegi karaa jira qolaa waxay dheheen waajib laga tegi karaa jira markaasu wuxuu yidhi wa qaala alkacbiyu ninkaasi wuxuu yidhi muctasilada ka mid a ah, ra'su taa'ifa kacbiyo la yidhaahdana ahaa atbaac badan yeeshay ficlu lmubaaxi mubaaxa samayntiisu tarku tarkulxaraami wey tarku tarkulxaraam waxay ka dhigan tahay mubaax baa la sameeyey lianna tarkigu waa ficil wa tarku ficlun fii saxiixi اlmadhabi markii saaxib maraaqis u jiray tarkigii markaa nidhaana waa ficil isagana waa inoo iman doontaa mu'alifku iyagoo taqriirinaya tarkigu ama tarki ku magacaabo ama kafri ku magacaabo inuu ficil yahay yataratab calayhi lowm way inoo iman doontaa masalatu takliif qofku goormu ficilka mukalaf ku noqonaya markaan tagno markuu waqtigu soo galaan baa waajib kugu yaho mukalaf ku tahay mise markaad salaada allahu akbar dhahdo miyuu takliifta kugu bilaabanaysaa amar kugu wajahmaya markaan gallo baad arki doontaa halkan wuxuu leeyahay marka ninkani wuxuu yidhi tarku lxaraam waa waajib tarkigana waa bidaatihi waa ficil mubaax wey mubaxna waa laga tegi karaa fanataja min dalika ficlu lmubaaxi waxaa weeye tarku lxaraami wey wa huwa tarku lxaraam kana waajibun weeye labadaa muqadime isa saar natiijadu maxay noqon mubaaxi waa waajib bay noqon wa fii nafsi lwaqti mubax waa laga tegi karaa waajib laga tegi karaa jira buyi qulnaa waxaa nidhi laa ay laa nusallimu inuu mubaaxu waajib yahay ama tarku xaraamka mubaax yahay laa nusalim bal bihi bitarki mubaaxaas ay wa bigayrihi yo yaxsulu tarkigu ku dhacaa xaaraamta markaad ka tagtay qad takuunu munshakilan biwaajibin inaad manduub ku maqan tahay baa dhici karta inaad makruuh ku maqan tahay baa dhici karta inaad mubaax ku mashquulshan waa dhici kartaa marka tarkigii wasaa'ilu tarki buu mubaaxu ka mid yahay marka tarkiga in lagu xasriyo mubaax saana waajib lagaga dhigo waa kalad bay dhaheen atarku acamu min almubaax qad yakunu biwaajibin qad yakunu qad yakunu qad yakunu qad yakunu ilaa aakhirih walidaalika batala mar wax kale hadduu soo galo xasrigiina aad ku xasrinayseen meesha ka baxay ka baxay wa qaalat ilfuqahaa waxay dhaheen su-aal qaalat ilfuqahaa ma saxba hmm. kayf الفقهاء مؤنث ba جمع تكسيرka يجuز التأنيث والتذكير soo ma ayب يجب الصوم waa waaجibaya calى الxاaئdi gabadha caadada qabta والmariidi qofkaa jiran iyo والmusaafiri waajib buu ku yahay dheh maxaa yeelay لأnnahum iyagu shahiduu الشhهرa bishii bay xaadireen wa huwa bishuna muujibun bisha soonka u waajibiyaa liqowlihi tacaala faman shahida minkum shahra falyasum muujibkii mar hadduu joogo soonkii musaafirka iyo mariidka iyo xaa'ilada waa ku waajib saasay dheheen saa waad qabtaan soo ma daliil waa kow laba daliil baanu haynaa inuu waajib ku yahay kow lianna muujibkii waa qaa'im faman shahida cumuumkaasay soo gelayaan xaaidadii faman shahida weye mariidkii faman shahida weeye musaafirkiina faman shahida weye haddaba haddii ay cumuumkii soo galeen muujibkii oo dukhuulu shahri ahaana soo galay waa ku waajib kow laba wa aydan sidoo kale calayhim ulqadaau qadaa waajib ku ah biqadrihi qadarkii ay ka tageen qadu hadduu waajib yahay waajib wuxuu bedel ka yahay kii ay ka tageen in bedelkana waajib noqdo mubdalu minhugiina uusan waajib noqonna ma dhici karto kownuhu qadaha bedelka uu waajib yahay waxay daliil u tahay ku bedelka ka aha inuu waajib aha labadaa markaad isku darto waa waajib asagu ma qabo qulnaa waxaan nidhi saxiix shahrigu waa muujib laakiin alcuduru cudurdaarkani maanicun weeye sax sabab muujiba weeye dukhuulu shahri laakiin inamaa yakuunu atharu الsababi cinda tawafuri الshuruuطi waاntifaaءi اlmawaanic kan cudur maanica yaala falam yakun lahu atharun fi liijaabi dheh marka soomka xaadada iyo musaafirka iyo mariidka soomku waajib kuma aha maxaa yeelay jawaabta hore ee tirahdeen sababulmuujib baa qaa'ima maanic baa ku tacalluqay wey asbaabtii wax waajibinaysay hadduu maanic jirana afarkeedii ma yeelato sax sabab muujiba waa ogol lahay laakiin waxaad ka tagteen maanic baa yeella min alahar fii xaqi haaulaa'i kow waalqadaa'u jawaabta qaybta labaad qaduhuna yatawaqafu wuxuu ku taagan yahoo ku salaysmaa ku dhismaa cala asababi ay calaa wujuudi sababi sababka muujibka inuu joogo laa cala alwujuubi wujuubka xaqiiqadaa inuu jira maaha afarkii inuu xaqiiqooba maaha laakiin sababki inuu qaa'im yahay wey bidaliil wa ilaa lamaa wajaba ma waajibeen qadaa'u duhri duhr in la qadeeyo maalan calaa man naama qofkii seexday jamiica alwaqti waqtiga o dhan qofku xaala nawmi mukalaf maaha walaa yajibu calayhi shayun mukalaf maaha haddana qadihii waa ku waajib liqiyaami sabab wahuwa dukhuulu اlwaqti fakadalika alxaa'idu wاlmariidu wاlmusaafir inamaa wajaba alqadaءu liqiyaami الsabab la litaxaquq اlwujuub intaa suurada dood waa waadix waan umalaynaya qaarkood baa jawaab kala bixiyeyoo waxay yidhaahdeen aslan sowm xaaido kumaba waajibaba mariid iyo musaafirna aslan kumaba waajibo wa inamaa wajaba albadalu walam yajib الsawm ka soco intaasi baabkii hore inoogu dhammaaday saddexdiisii fasal albaab athaani baabka labaad fii maa laabudda wixii lama maarmaan u ah lilxukmi xukumkii minhu isaga ay lagama maarmaan u tahay waxyaabaha inaad aqoonsato ay lagama maarmaan u tahay xukunkii aad soo baratay fasalka hore baabka hore xukumku ahaa xukumkaas waxyaaba uusan ka maarmin baa jira inaad barato tusaale ahaan xukumkii soo baratay yaa xaqule xukumkan inuu soo saaro man huwa alxaakim iyo masaa'il la xiriiroo kale wahuwa alxaakimu xaakimkii wey waalmaxkuumu calayhi kan la xukumaya iyo wa bihi kan wax lagu xukumayo wa fiihi halaaثatu fusuulin xaakim iyo maxkuum calayhi maxkuum bihi saddexdaa fasal buu ka kooban yahay alfasl awal fi alxaakim wa huwa xaakimku asharcu weeye duuna alcaqli caqliga wax ma xukumo waxaan ka hadlaynaa waa fiqhiyaadka laa fi lcaqadiyaat ama fi lcaqadiyaat falcaqlu raggana shaacirada wax qoray baan ka hadlaynaa lima bayanaa waxaanu soo cadaynay baa daliiloo caqligu inuusan xaakim ahayn min fasaadi alxusni waalqubxi alcaqliyeyni aan ku cadaynay soo cadaynay maa ku cadaynay fii kitaabi almisbaax almisbaax fii usuuliiddiin kitaabkiisa la yidhaahdo baan ku faahfaahiyey mas'aladaasee halkaa u doono fanniga takhasuskiisu waa xaggaas xaakimku waa sharciga caqligu wax ma xukumo insan caqliga xukumayninna mas'alada taxsiin wa taqbix caqli baan kaga hadalnay te <laughs> waa furuucda taan ku leehay weydi farcaani laba faraco cala tanazuli hoos u soo deg ku dhisan sallamna inuu caqligu xukun gaadhi karo laba masale aan ka hadalno shukru lmuncim iyo alafcaal alikhtiyaariya qabla albicda labada masle aan ka hadlayna ma mowqifu alcaqli min iijaabihima aw taxriimihima ilahay in lagu shukriye alfarcu alawal shukru lmuncimi allah weeye muncimku allihii khalqiga u nicmeeyey in lagu shukriyo laysa biwaajibin ma aha caqlan caqligu ma waajibinayo <laughs> ayib waxay isku qabteen masalada shukri lmuncim maxaa looga jeedaa shukriga maxaa looga jeedaa laba tafsiir bay isugu qabteen suurada daahirka tasarufaadka alqaadi albaydaawi kulu anwaaci shukri lugawi wey alxamdu lilaahi allaahuma laka alxamdu iyo athanaau cala allahi oo dhan wey walidaalika ajwibadiisay ku iman doontaa arrimo saas inuu ku salaynayo qowlka sidaasana qaar mutaakhiriintii ka midoo badan baa ku tegay jalaaldiin almaxalli baa ka mid a markuu jamcujawaamica badru taalica markuu kaga hadlayo jamcujaamica u sharxaya waxaa ka mid a nin usuuliyiinta mashaahiirta ka mido abhari la yidhaahdo qolo waxay leeyihiin loogama jeedo athanaa'u iyo alxamduda lugawiga looma jeedo wa inamaa waxaa looga jeedaa alityaanu bilmustaxsanaati alcaqliya wa tarku almustakbathaati alcaqliya baa looga jeedaa sida ay isugu khilaafeen masalada taxsiin wa taqbiix alcaqli ansnaaf miya oo qaybta naqsiya kamaalku muttafaq calayhi miya mise maaha aha masalada nisac cinda ashaacira qaar baa leh adeer naqsiya kamaal iyo wax kale toona caqliguma kala garan karo qaarna qaarna waxay soo guurinayaan itifaaq kuwii itifaaqa soo guuriyey in qeybta caqligu garan karo baa'imadii kale aqwaashoodii markay ajwadoodii ka ay taxliilinayaan bay dhahayn jawaabkiisan sax ma aha liannahu ti itifaaq ahayd buu ka hor imanaya isagana jawaabkiisa aslaba itifaaqa kuma ictiraafsana kuma salaysna marka wuxuu ku leeyahay caqliga haddaan miisaano shukru lmuncim waajib ma aha bidaliili naqli waalcaqli inayna waajib ahayn inayna waajib ahayn bidaliil caqli waayo waajib laga tegay lawm iyo dami iyo ciqaab baa lagu mutaa soo ma id laa tacdiiba ma jira tii caqliga ahayd naqliga ahayd waata qabla sharci ma jira liqowlihi tacaala wamaa kunnaa manaan ahaanin mucadibiina kuwa cadaaba xataa nabcatha rasuula saas darteed tarku shukri laysuu qaban maayo laysuu ciqaabi maayo qabla albicda ilaa qabla sharci sharci inuu xukuma maahani haddaan layskuba qabanaynin de laazim maaha bidaliili naqli kow taa waa naqligii caqligiina waa kan daliilkiis daliilka caqligu waliannahu shukrigu low wajaba hadduu waajibo la wajaba wuxuu u waajibi lahaa ilaa maa lifaa'idati almashkuuri in allah faa'iido ku qabo kan lagu shukrinaya inuu faa'iida ku qabo wa huwa allana munazahun waa ka nasahan yahay sababtoo ah faa'iiduu ku qabaa nooc ixtiyaaji iyo baahi bay tilmaamaysaa wax ka bannaanaabay u buuxinaysaa faa'iidana maxaa looga jeedaa jalbu manfacatin aw dafcu madaratin imaa shukrigan inuu yahay lifaa'idati اlmashkuuri oo allah u yahay jalbu manfacatin aw dafcu madaratin wa huwa munazahun taa maba ha iska wada marka waa bail huwa baailun marka aw lishaakiri ama qofkan shukrinayaa faa'iide ku qaba inay noqoto wey fi dunyaa buu ku qabaa addunyadu ka faa'idayn in la dhaho muxuu ka faa'iidi weeye wa annahu shukriguna mashaqatun uu yahay bilaa xadin wax dheefo leedahaan la arag alxamdu lilah alxamdu lilah adduunyada dheeftaad ka gaadhi maxay tahy daashay oo xiiqday <laughs> adduunyuu ka faa'iiday haddii la dhaho waa atcaba nafsa waa mashaqu geliyey wax faa'iidoo adduunyao la taabanaya meesha fataa lay dheheen horta marka manfacat ma faa'iido shaakirka u noqonaysa fi dunya inayna jirinna halkaa dhig maxaa soo haray aw fi laakhirati ama waxaadna dhahdaan shaakirka faa'iiduu ka helayaa fi laakhirati wala stiqlaala la keliyow uma saxaysa lilcaqli caqligii biha aakhira waxa la helayo aakhira sharci baa xukumi karee masalada caqli baan ka hadlay in aakhira waxaas caqli ma keeni karo saas darteed qofkiina mashaqaad gelisay adduunka faa'iido uu ku hayoon mashaqo ahayna ma laha aakhirana inuu faa'iido ka heli sharci baa xukumi kare caqli ma gaari karo shaakirkiiba faa'iide ka heli mashkuurka faa'iide ka helina waa munazaho waa qowl baatil oo ixtiyaaj bay keenaysaa fadala alcaqlu calaa annahu hayru waajibin walaazimin doodaba maqashan weli markaas ayib qiila waxaa la yidhi manfaco ku jirtaan idiin sheegaynaayo fi dunyaa yadfacu wuxuu iskaga fogeynayaa iskaga reebayaa danna darari alaajili dhib aakhira iman kara buu kaga hortegayaa calaa shiiqati siiqati istilaal u dhigno waxay leeyihiin shukriga in lala yimaado darar aajilo oo dhici kara buu ka hortegayaa wa dafcu darari alaajili waajibun darar iyo bale soo socotoy dhici karta dhanniga haalib dhaniguna waa lagu camal falaa fa wajaba shukru caqlan wixii dani khaalib ah in lagu camalfalo qadiya caqliya weeyo madaari madaarigta maraatibteedii kamid a waxay u badan tahay ama ay dhici karto darar inuu kaa soo gaaro albaabka inaad iska sii xidho caqligu waa laasiminayaa bidh waa waajibinaya marka darar muxtamil ah baa la dafcinaya qulnaa waxaan idhi qad yatadamanuhu shukrigan laftiisu haddaad saa u fikirtaan ay qad yatadamanu darara isaga shukrigan laftiisaaba darar keeni kara saa darteed maadaama lama ixtimaalaan hayno inuu darar dafciyo iyo inuu darar keeno istisxaabuul asli oo qofka inaan lagu waajibinin buu caqligu keenayaa idan kayfa yatadamanu darar min wujuuhin dha marka halaathati wujuuhin saddex saddexda buu keeni karaa kow liannahu shaakirka laftiisa oo adig aniga ah shukriga uu la imanayo tasarufun weeye fii milki alghayri cid kale milkigeedood lagu tasarufay weeye ama ay tasaruftay bigayri idnihi maaligoon idnin adigan waan shukrin leh milkulghayr baata shuqulka shukriga inaad gashoodan maaligaagii idan ka haysanin darar bay ka kartaa <laughs> adigiisoo ilaahay kuma leh alligii kula xusa kuwid ridaad samayso darasoo kama iman kara mamluuk tasarufay fii nafsihi tasaruf uusan maalinkiisa idnin idan qad yatadamaru darar oo uu tegey nin xuduuddiisii gudbayoo maaligii lahaay oon u idnin shukriyey oo yaa kuu dirsaday la yidhaahdo yaa kuu idnay waa dhici kartaa bay dheheen waa ixtimaal waalida markaas shukrida shukrida ayaa kuu dirsaday in lagu yidhahdo anoon kuu dirin carabkii iyo caqligii aan ku siiyey si ugu itcaabiso ad ugu mashquulisay shukri liannahu qofkan shaksigan shaakirkii ama shukrigu tasarufun weeye fii malki lgayri bigayri idnihi idan la-aantiisa mas'aladaasina darar bay keeni kartaa yumkin qad yatadamanuhudii waay marka waxaan lagu tasarufaya milki lgayri shaakirka hayrkii ha u malaynin waa shaakirkan tasarufkiisa isagaa mamluuk lilaahi ah marka fii nafsihi iyo tasarufkiisa inuu sameeyo waxaan loo idnin darar baa kasoo gaari karaa kow weji labaad oo darar keeni karana waa ka wa zaai buu noqon karaa sidii jeesjees oo kale lixaqaarati dunya adduunyada macna daradeeda markaan eegno bilqiyaasi loogana qiyaastoo la barbar dhigo ilaa kibriyaaiha la weynankiisa kayf waxay dhaheen adduunyadan mahmaa laguu nicmeeyo nicamkii waa mutafaawita a ku shukrinaan nidhi waxa yaroo rooti iyo koob shaaho lagu siiyey khalqigii imoo nin weyn oo taajir oo hani oo madaxa hadduu koob shaahoo kaa bixiya fagaaro kasta adla istaagto niyaa <laughs> maad maantay soo maa maantay dheh soo cayde ilaahay oo hani ah oo kibriyaagiisa aad taqaana adduunya oo dhanna laa tazilu cinda allaahi janaaxa bacuudatina markaad meel walba fagaare la istaagto kibriyaagiisa iyo waxaan ugu shukriyaysa soo celcelinaysa yaraantiisa la eego waabad waa istihzaa baad igu samaystay lagu dhahala way dhici kartaa <laughs> waaya wej saddexaad walianahu shukrigu rubamaa laa yaqacu inuusan dhicin baa la arkaa laa'iqan mid ku haboon qaabka aan lagu idninayd u shugriday use qaab munaasaba noqon baa dhici karta wax kaa khaldamaan wuxuu intaa fasirayaa qad yatadamanu darar dad ay gardaqsiga loo aragta baan u qiila waxaa la yidhi yantaqidu taqsiimkiinii hore wuxuu ku burayaa bilwujuubi sharci waajibka sharciga ah waxaad tirahdaan wujuubkii caqliga ahaa ima lifaa'idati اlmashkuuri wa huwa munazahun wa ima lifaa'idati الshaakiri fi اddunya waa tacab biduuni muqaabilah wa ima fi اlaakhirati soomaydan saa dheheen waajibka sharciga taqsiimka ku dabaq salaadahan iyo cibaadaadkan sharciga waajib weeye aad tiraahdeen hal hiya lifaa'idati اlmashkuuri oo ilaahay baa u baahan maya mashaakirka ajir ka he faa'iide ka helaya adduunka salaadan iyo weysadan iyo soonkan gaajada mashaqo iyo tacab mooyeen maxaa adduunka la taaban karaa oo laga helaa bay dhaheen iyagana ma taalo taqsiimkii aad keenteen kan ku dabaqa waajib sharciga famaa kaana jawaabukum huwa jawaabuna qulnaa waxaan idhi iijaabu sharci sharciga waajibintiisu laa yastadcii ma dalbanaya faa'idatan faa'ido xikma iyo nafyu lxikma waaya masalada calaa qowli shaacir si nafyi xukm ku timi soo ficilkan iyo axkaamtan sharciga waajibkiisu inuu lifaa'ida noqdo laa yalzam bal ilaahay inuu waajibiyaa laga yaabaa laa lifaa'idatin laa fi dunya walaa fi laakhira marka jawaabta waxaa igala fiicnaa qaarkood jawaabtaay bixiyeen inay yidhaahdeen lifaa'idati اlmashkuuri ma aha lifaa'idati الshaakiri fi dunyaana ma aha lakiin waa lifaa'idati الshaakiri fi اlaakhira buu ka faa'iidayaa lianna calimnaa dalika biikhbaari الsharci laftiisa sharciga laftiisa faa'iida aakhire leedahay sheegay walihaada wajaba qoladaas aniga igala jawaab quruxsanayd qoladan xikamkii iyo faa'iidadii oo dhanba awaamirta sharciga meesha kawa saartay ya waajibaadka waxa u badan ay ka hadlayaan waajibaadkan cibaadaadka ilahay inaad ku shukrido faraca labaad masale labaad haddana dood kale alafcaalu اlikhtiyaariya afcaasha khiyaarka aad ku samayso waxaa looga jeedaa afcaasha aad kana tegi karto samayna karto afcaashu waa laba idiraariya iyo ikhtiyaariya tanafuskaagaad neefsanaysa waa idiraari khiyaarkaaga ma afcaalla waa ikhtiyaari o inaad seexatay inaad soo toostay inaad raashin cuntay inaad wax cabtay inaad istaagtay inaad fadhiisatay afaashan ikhtiyaariga eh haddaad rabtana aad samey haddaad rabtana aad ka tegi wey w alafcaal اkhtiyaariyata afcaasha khiyaarka qofka ku xidhan u samay inuu daayo qabla اlbicثati ambiyada intaan lasoo saarin nabiga lasoo bixinin mubaaxatun way banaaneed dadka oo dembi kama soo gaaraynin cinda albasriyati muctasilaة اlbasra kow iyo bacd اlfuqahaa'i fuqahada shaaficiyada iyo xanafiyada qaarkood way banaaneed muxaramatun xaraam bay ahayd cinda albagdaadiyati muctasiladii reer bagdaad iyo bacdu alimaamiyati imaamiyada itnaa cashariyada qaar ka mida iyo wabnu abi hurayrata min fuqahaai shaaficiyati ka mida wa tawaqafa shaykhu abulxasan alashcari wuu tawaqufay waa xaaraan iyo waa mubaax midna ma dhihin waasayrafiyu abubakr sayrafi lfaqiih labadaa way tawaqufeen way tawaqufeen maxaa laga wadaa tawaqufkii laba tafsiirba waa loo sameeyaa laa xukma laa xurma walaa ibaaxa waa lagu fasiraa bicadami اlxukmi waxaa kaloo lagu fasiraa bicadami اlcilmi biاlxukmi inay xukun leedahay war uma hayno hadday leedahay ibaaxaiyo xadri midu yahay war uma hayno labadaa tafsiir beladi wa fasarahu اlimaamu raazi baa ku fasiray bicadami اlxukmi tawaqufka inuu yahay xukm ma leh wاlawlaa sida ka haboonna an yufasara waa in la fasiro bicadami اlcilmi biاlxukmi xukumki inaan la garanaynin maxaa yeelay lianna alxukma xukumku maxay bicadamulcilmi kaga haboon tahay lianna alxukma xukumku qadiimun weeye cindahu cinda alashcariyi ashcari agtiisa walaa yatawaqafu kuma istaagayo tacaluqahu tacaluquhu inuu ku tacaluqo axkaamta afcaasha ku tacaluqo cala albicati bicada kuma istaagayo waayo xukumkan qadiim qabla albica waayo khitaab ullahi almutacaliqu biafcaali lmukalafiin waa litajwiizi tacaluqi xaadidkaa xataa cinda alashcari kuma xirna rasuul waa litajwiizihi wuxuuba baneeyey altakliifa bilmuxaali waxyaabaha mustaxiilka in mukalaf la isaga dhigo ayuu baneeyey fasalka soo socday masalada ku iman doontaa taariifulmuxaalka halkani saddex qowl buu keenay mualifku afcaasha ikhtiyaariga waa muxaram iyo meehe waa mubaax iyo meehe waan tawaqufaynaa tawaqufkiina laba tafsiir buu geliyey mid wuxuu yidhi imaamka araazi baa qaba midna wuxuu yidhi waa sida uu rajaxee sawaabka ahoo cadamulcilmi waay sababtuu u rajaxay cadamulcilmiga inuu uga jeeda ashcari asan ashcari iyo sayrafi tawaqufka ashcari inuu uga jeeda cadamulcilmi wuxuu ku rajaxay laba xukumkoo cinda alashcari qadiima xukum ma jira haddii la yidhaahdo qadiimkii bay ka hor imanaysaa iyo iyadoo isagu takliif bilmuxaal mustaxiilaad buuba qabaaye uusan bicaba u baahnayn xukumka afcaashana ku tacaluq calaa madhabihi hal miduu ku khaldamay mualifkeenu wafasarahu اlimaamu bicadami اlxukmi waa halad bal raazi fi lmaxsuuli labada tafsiirba wuu keenay nasu cibaarati maxsuulku waxay ahayd sida soo socota wuxuu yihi uma hada alwaqfu taaratan yufasaru biannahu laa xukma wahada laa yakuunu waqfan bal qaطcan bicadami اlxukmi wa taaratan biannaa laa nadri hal hunaaka xukmun am laa wain kaana hunaaka xukmun falaa nadri annahu ibaaxatun aw xadrun sidaasuu yidhi marka labada tafsiirba wuu keenay aakhirka mabaaxida markuu marayeyna cadamulcilmi buu ku rajaxay oo kan mualifku rajaxay waxaana hadalkiisi wuxuu ahaa muraadunaa bilwaqfi أnaa laa naclamu أna اlxukma huwa اlxadru aw اlibaaxatu so cadaamu lcilmi ma wahmiga mualifkeenan baydaawi wuxuu ka yimid waxaa isaga khaldamay ikhtiyaarka tafsiirka cadamulxukmiya waxaa iskale hoo rajaxay alaarmawi fi lxaasil oo asal kitaabkana baa markuu labadaba sheegay cadamulxukmi buu yidhi wa huwa alxaqu tii buu u qaatay inuu ka soo guurinayo alraazi maxsuulkiisi laakiin jumlada tarjiix ah waa hadalkii ikhtiyaarkii arma weey labadaasaa waxoogaa iska dhexgalay mualifkeena beydaawi ayib maxaa la ysu deliishaday marka ixtaja alawaluuna qoladii hore waa mubaax tiri ibaaxatu alintifaaci bilashyaa'i qabla wuruudi sharci waay maxay deliishadeen waxtaja alawaluuna waxay deliishadeen biannahu intifaacaasi ama ficilkaasi intifaacun weeye khaalin ka maran can amaarati اlmafsada astaan iyo calaamad mafsado iyo wa madarati اlmaaliki maaligii lahaa dhibkiisa oo fa yubaaxu waa la banaynaya kalistidlaali inaad harsata bijidaari اlgayri qof kale derbuu leh waliqtibaasi inaad ka qaada dab qaadato min naarihi dabkiisa dabkiisa ololaya geed intaad soo qaadato ololka baxaya haddaad dab ka shidato waxa maadan yeelin way bannaantahay biduuni idnin bay dheheen waayo adigana manfaca kugu jirta isna wax madara o ah ma laha halkan warku waa murakab waxay yidhaahdeen intifaaca ashyaadan adduunka lagu intifaacayo manfacana dadkii way u leedahay allahna wax madaro iyo mafsado ay soo gaadhsiinaysa ma jirto oo maaligii ah sidii khalqigan ka qiyaasanaynaa qaacidadu waxay bannaysay in wix allaalay jerbi la harsaday dab lagaad shitay oon qofka ilaah waxba yeelaynin idan inayna u baahnayn bidaliil inayna madara iyo amaaratu lmafsada lahayn cala lmaalik waxaanan aragnay cilada tacliilka ibaaxada tanaan ku bannaynayn in cilatu dawaraan wey markaan aragnay ibaaxadii iyo cadamulmadarati calى almaalik wاlmafsadati inay isdaba wareegayaan calimnaa inahu ka maslakin min masaalik alcila dawaraankan u tegi doono inay ciladu tahay cadamu lmadarada markaadaan banaanaatay tanna waan uga qiyaasanay way banaanaatay halkaasay tageen daliil waa kaas daliil labaad wa ayضa alma'aakilu اladiida waxyaabaha mucla cunee macaan khuliqad waxaa loo abuuray liqaradinaa baahideena iyo nafcigeenna maxaa yeelay liimtinaaci alcabathi ciyaar waa mumtanic waistikhnaa'ihi allana waa dhoortooya ka maarma ilaahay inaan dhahno isaga lixaajatii buu abuuray ma dhici karto fa huwa mustakhnin canha kow laa linafcinaa walaa lishay baa loo abuurayna rabbunaa munazahun can alcabath inuu abuuro maxaa soo haray linafcinaa baa loo abuuray walaysa lilidraari ina ina dhibtana looma abuurin itifaaqan ilahay khalqiga ma dhibo fa huwa linafci buu u sugnaaday wa huwa nafcigu ima taladudu in lagu macaansado lagu raaxaysto aw iliqtidaaw in nafaqo laga dhigto aw ilijtinaabu in laga fogaado macal mayli naftoo u leexanaysaoo jeceloo rabta in laga ilaaliyo lagu tacabudo reebitaanka iyo la dagaalanka naftiiyo hawada awlistidlaalu inay astaan rabbi jiritaankiisa loo dariishada noqoto walaa yaxsulu intaa midnana lama gaari kara ilaa bitanaawuli in baxaan la dhadhamiyo falaha lala gala maahan lagu macaasana dhadhama xataa naftu inay jeclaato dhadhan baa ka horeeya wixii naftu way jeceshaha wax la dhamiyo la garanaya dhadhankii soo ma mise waxaadan gelin dhadhankii soo geeday naftu iska jeclaataa nafta jecleyshaha dhadhan baa ka horeeya wixii in la taataataataabto baa ka wada horeysa u ilaahay inaad istidlaal cuntan macaan suu abuuray u daliishatahay soo macaanka inaad dhamisa ma intaba qaradkii loo abuurayo laabudda lahu min atanaawuli fadalla cala alibaaxati daliil labaadna wakaas labadaa daliil aan idinka jawaaba marka wa ujiba can ilawali daliilka hore waxaa laga jawaabay bimanci اlasli asalka baaba la diiday qabla sharci inay bannaanayd baaban diidanna ko iyo wa ciliyati alawsaafi awsaaftaa inay cillo ahaydna waan diidanna awsaaftan cillo maaha qiyaaskuna cilla mushtaraka markay timaaduu yimaadaa awsaaftan cadamu lmadara iyo cillo maaha waayo munaasabad ka dhaxaysaayay ma muuqato maxaa soo hadhay dawaraan soo maa wa dawaraanuna daciifun wey maslaga cilalka lagu sugo dawaraankeed qaadeenna masaalik lcila qiyaas buu ku iman doonaa waa maslaka daciif fa maa qultum oo qiyaaskiiya kow wa can tan labaadee tucuumtaa ana afcaalahu laa tucallalu lama cileeya bilgaradi manaafic laguma cileeyo nafyu tacliilkiisa meesha darka kaa muuqdo wain sullima haddaan sallimnaba sallamna manaafic baa lagu celileeyay ilaahi afcaashii axkaamtiisi falxasru inaad inta aad ku soo koobtaani mamnuucun weeye bal qad yakunu ligayri daalika khalqigiisu oo waxaad tirahdeen alma'aakilu ladiida tiridee waطucuumu lmuhlikana sunta ahna maxaa loo abuuray haddaba xasrigii aad tirahdeen waxaan waxaa loo abuuray ligaradina nafcina aad tirahdeen baطala waاntaqada biطucuumi اlmuhlika waxaa loo abuuri karaa intaa waxaan ahayn oo lilmadara ah baa loo abuuri karaa madaraduna waa nooc ibtilaa sida amraad la isugu soo diro idinku waxaad tirahdaan geedaha iyo dhirta iyo waxaan ilahay abuuray qeyb sumuumusoo kuma jirto khalqigiisa qeyb madara ah soo kuma jirto libaaxi iyo maski iyo muxuu noo yahay kuwaana wax ka dhahade wallahi qeyb kalea soo baxday intaqada alxasru fantaqada daliilu dhe marka wa qaala alaakharuuna qoladii kale taxriimkeed waxay dheh u daliishadeen tasarufun weeye bigayri idni lmaaliki fayaxrumu xaraamu noqon kamaa fi shaahidi sida shaahidka makhluuqaadka makhluuqu qiyaasan cala almakhluuqi waay makhluuqu xoole uu leeyahay iyo hantidiisa biduuni idni in lagu tasarufan banaanta maya fakadalika alghaayib min qiyaasi اlgaa'ibi calى shaahidi waay warudda waxaa lagaga jawaabay iyagana biana shaahida yatadararu bihi uu ku dhibooda duuna alghaa'ibi allahas kuma dhiboodo faariq muahiraa jira wey kan waxaa la fahmi karaa darar baa ka soo gaaraya kana darar kama soo gaarayo iyadoo faariq la taaban kala jira saa isku mid ka dhigteen qiyaas maca alfaariq waay halkaa iyadana ka bax tanbiih baraarujin cadamulxurmati xaaraan ma aha laa yuujibu ma waajibiyo ma laazimiyo alibaaxa xaaraan ma aha haddaan ku dhaho waxani waa mubax kama dhigna maxaa yeelay lanna cadama almanci inaan la iska reebin oo taxriimkii nafyu taxriimkiia ba acamu ka caamsan min alidni soo ma qora idan ka caamsan waxaan rabaa inuu ku yidhahdo halkan eraygani tambiihani ijaabun jawaabun calaa su'aalin muqadarin waay intaa markuu soo qariray buu su-aal ishordhigay markaasuu jawaabteediina sidan ku bixiyey su-aashu waxay tahay afcaashan ikhtiyaariyada hadday mamnuuc tahayna waa muxaram haddii kalena waa mubaaxa wax waasito oo nafyi ibaat u dhexeeyana ma jira saa wax wadaan waan tawaqufaynaada aada leedihiin waxani waa nafyi iyo meel dhexoo lagu gabgabadoo lagu hakada ma laha war khalqigan afcaasha ikhtiyaariga samaynayaan hadday mamnuuc tahayna waa xaraam haddayna mamnuuc ahaynna waa mubaax marka waasitadan waan tawaqufaynaa iyo meel dhexaan labadiiba radidaye maxaad soo reebta adu xaggee taaganta su-aashaasu isa soo hordhigay markaasuu wuxuu ku leeyahay shaygan waa la iska manciyey iyo waa laysu idnay ibaaxo ka laasimi mayso waayo ibaaxadu iyadoon lagaa reebin mubaax inuu noqdona waa laga yaabaa inuusan mubaax noqonna waa laga yaabaa haddii shayga khaaska a ah la nafiyo haddii khaaska la nafiyo may shayga caamka ah haddii la ogolaadana khaaska in la ogol yahay ba keento bimacnaa markuusan xaraam ahayn waajib buu noqon karaa manduub buu noqon karaa mubaax buu noqon karaa makruuh buu noqon karaa idinkuna waxaad jasmiseen mubaax baad jasmiseen qolana muxaram bay jazmiyeen annagana waxaa nidhi caqliguna ma garan karo sharci xukumayna ma jiro ma garanayno xukunkiisu wuxuu yahay wax mustanadun cuskana ma laha wa min hunaa waasitaa jiri karta weyo mubaax iyo muxaram midnaan ahayn warkaan ya buu taqriirinayaa